asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuh calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacd waxaynu ku jirnay fasalkii tobnaad wuxuu ku saabsanaa alimaanu bilyowmi alaakhir waxaynu maraynaa aladilatu naqliya adiladii naqliga ahayd baan qodobkii koobaad maraynay qisatu nebiyillaahi ciisa baynu maraynay waxaynu tilmaanay inay aayad soo degtay waxa la caabudiya waxa caabudaaba in naarta lagu uruurinayo cabdullaahi ibnu safxraa nin la yidhaha sifacraa oo mushrikiinta ka mid ah inuu yihi haddii wixii la caabuday oo dhan la wada cadaabayo waxba kama qabna maxaa jira ciisaa la caabuday nasaar baa caabuday cusayr baa la caabuday yahuud baa caabuday malaa'ig baa la caabuday balulmalix iyo malyaxraba ayaa caabudeen idan haddii wixii la caabuday oo dhan la wada cadaabayo asnaamtii qureish iyo qureish iyo xiisiya nasaar iyo cuseyr iyo yahuud belulmalix iyo malaa'ig inta xadaab in la isugu geeyo waxba kama qabno marka siday hay-adda u timid luqa alcarabiya qawaacid bay leedahay man iyo ma haaliban sida badan wixii aan waxgaranayn markii laga hadlaayo maabaa lagu tilmaamaa waxa wax garanayana man baa lagu tilmaamaa aayaddu inakum wamaa tacbuduun bay tihi kolka maada ah inaan caaqil soo gelaynin oo ayan malaa'ig iyo ciise iyo xusayr soo gelayn iyo xataa wixii haddii la caabuday raalli aanan ka ahayn waa u garanayaan luqa ahaan qur-aankan afkoodu ku soo degay ee muran jacayl iyo edab daro bay kula murmayaan qaala tacaala eebba wuxuu yidhi walamaa goorti duriba la yeelay ibnu maryama maryamo wiilkeedii ciise wey mathalan marka laga yeelay maahmaah oo ay mushrikiintii ciise ku maahmaaheen idaa goortaa ciise maahmaahda lagu daray qawmuka ayuha rasuululkariim qoladii qureesheed ka dhalatay minhu min almasal maahmaahda nabi ciise lagu sameeyey bay yasiduuna ku farxeen oo ku qosleen oo waqaaluu yidhaahdeen aalihatunaa ma asnaamtaan nucaabudna khayrun fiicnaan badan am huwa mase ciisaa fiican ila isna la caabud asnaamtiina la caabud maa dalabuuhu masalkaa ma ayan yeelin laka adiga rasuulka ilaa jadalan muran iyo dood jacayl bay u yeeleen wa inamaa yacrifuun waa yaqaanaan fi luga alcarabiya ana kalimata maa yudlaq limaa laa yacqil wa ana kalimata man yudlaq bimaa yacqil waa siday u badantahay xasba alkhaalib maa darabuuhu matalkaa ma eegan yeelin laka adiga ilaa jadalan muran iyo hadal badnaan ayay u yeeleen bal inay saa tahay haddana hum iyaga qowmun dad wey khasimuuna muran badan in huwa maa huwa ciise maxaa ugu jira ciise maaha ilaa cabdun addoon maahaana wax kale ancamna aan annaga eebbaa barwaaqaynay calayhi isaga korkiisa binnubuwati warisaalati ayaanu ugu bishaaraynay ancamnaa barwaaqaynay calayhi korkiisa oo wajacalnaahu aanu yeelnay masalan jaangooyo libani israa'iil nebi yacquub awlaadiisii wey walow nashaa haddaanu doonno la jacalnaa waa yeelan lahayn minkum badalakum idinka bedelkiina malaa'ikatan baanu dhulka dejin lahayn fi lardi dhulka gudihiisa yakhlufuuna ku dhaqmaan ee mashiadii maxay ku dhacday dhulkana beni aadamka in la siiyo samadana ay malaa'igta ku dhaqmaan oo inaga waxeeba nugu yidhi walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaa xiin meeshaad ku sugnaanaysaan ee ku imri dhammaysanaysaan armaday noqonaysa minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa fiihaa taxyawna wa fiihaa tamuutuuna wa minhaa tukhrajuun kolka idinka meeshaad degan tihiin asal laydinka abuuray hadeerna ku dhaqan tihiin haddaad dhumataan laydinku duugayo haddii wakhtigeed la gaarana laydinka soo bixinayo dhulkuu noqonayaw saasaa eebba doonay waila malaa'ig baanba dhulka dejin lahaa fi lardi lua gudihiisa yakhlufuun ku khaliif noqdaan wa inahu ciishe la cilmun calaamo u lisaaxat u yahay oo qiyaamada markay dhowdahay calaamaadka waaweyn ee lagu aqoonsanayo ayaa waxaa ka mid a nusuulu ciisa calayhi salaam wa inahu ciise la cilmun calaamo wey ama aqoon wey maxaa lagu aqoonsanayaa lisaaca saacaddii qiyaamaa lagu aqoonsanayaayo bacda nusuuli ciisa adduunya ma harin falaa tamtarunna ha shakinin biha saacaddii qiyaama ina iman hashakin azuhruf suuraddaasa ayaduhu ku jiraan wa fii qowlihina rabbi waa noogu sheegay maalintii qiyaamo subxaana rabbi xeeblaa wa nuufiqa waxaa la afuufa fi suuri muunkii qiyaamo fasaxiqa waxaa qaracma naxdinoo dhinta sacqigu waxaa weeye nafti oo baxda sababkana uu yahay naxdin ka tan weyn naftii ku dhacay waxayn xamili karin baa naftii ku dhacay kolkaasay naxdin la tagtay wa nufiqa waxaa la afuufa fi suuri buunka qiyaamo fasaxiqa waxaa qaracma oo naxdinu dhinta man uunka fi samaawaat iraryaan gudahood ku sugan malaa'igtii baa loo dan leeyahay wa mal-uunka fi l ardi dhulka gudihiisa ku sugan ee naflaa ayaa dhinta ilaa man qaar maahaane shaa allaahu wuu ebba doonay inayan dhimanin ka xamalati carshi malaa'igta carshiga xabaarsan oo kale suma ka gadaal fa nufika laafufa fiihi fi suur buunkiibaa mar labaad laafufa ukhraa markii lagu qaraxmay maahaane mar labaad baa la afuufa fa idaa goorta la afuufo hum uunka idaylkii qiyaamun waa taagtaagan yihiin yanduruun waxay dhowrayaan maa se yufcalu bihim wixii lagu samayn doono iyo sida loo maamuli doono ayay sugayaan maxaa dhaca marka waashraqat ilardu ilaah baa yimaada subxaanahu caza wajal lilfasli alqadaa cibaadihi uunkii inuu kala saaro oo cadaaladii eebba uu ogo wa ashraqat ilardu dhulkii baa nuuray binuuri rabbihaa dhulka rabbiga leh nuurkiisa bay la nuurtay oo markii eebba yimid baa dhulkii nuuray fawudica alkitaab waxaa la dejiyey kitaabkii axmaasha ku taalay ee qof walba laga qoray xuniyasa wuxuu sameeyey intuu adduunka ku noolaa kiibaa gacanta la yska saaray wajiya ka gadaal waxaa lala yimid binnabiyiin nebiyaashii la diray wa shuhadaa marag furayaalkii ayaa wixii la wada keenay wa qudiya markaasaa la dhammaystiraa garta baynahum bayna alkhalaa'iq uunka dhexdooda bilxaqi bilcadli taam garsoor buuxa ayaa ummadda arrintoodii lagu dhameeyaa wahum uunka laa yudlamuun la dulmi maayo biziyaadati sayi fii sayi'aatihim walaa binaqsi xasana min xasanaatihim midna dhici mayso wey sida adduunyada dhacda in qofna loo hiiliyo qofna laga hiiliyo taamamalla dhici mayso qof la arkaba xun iyasan wuxuu samaystay isaga oon xumaan uusan galabsan la kor saarin ama wanaaguu leeyahay aan laga dafinin ayaa qof la arkaaba wuxuu mudna gacanta loo saaraya waa qudiya waa la dhammaystira waa la xukuma baynahum bayna alkhalaa'iq unka dhexdooda bilxaqi garcad wey bilcadli haabit wahum unka laa yudlamuun la dulmi maayo oo dembeyan galabsan la dul saari maayo walaa wanaag ay leeyihiin laga goyn maayo wa wufiyad waxaa loo dhamaystiraa kullu nafsin naf la arka kulligeed maa camilad jazaa maa camilad waxay camal fashay abaalgudkiisii baa loo dhamaystiraa in khayran hadday wanaag samaysay fakhayrun wain sharan fasharun wasadaqa rasuulu sala allahu calayhi wasalama fii qowlih annaasu majziyuuna biacmaalihim waxaa dadka lagu abaalmarinaya adduunka camalkay ku sameeyeen in khayran fakhayrun wain sharan fasharun kamaa qaala caza min qaa'il faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah wawufiyat waxaa loo dhamaystiraa kullu nafsin naflaarka la arka dhammaanteed maakii abaalkiisa ay xamilad naftu samaysay wahuwa eebba aclam uun idaylkii ka aqoon badan bimaa waxa ay yafcaluun dadku facaya oo markaa eebbe warbixin iyo waraysi uma baahna wahuwa isaga yo aclamu uun idaylkii ka aqoon badan bimaa waxa ay yafcaluun dadku falayaan azumaru wa fii qowli waa qiyaamadii lagu sheegay eebba weyne hadalkii haza kaadka uunka wajalla weynaay uu eebba yidhi wanadaxu lmawaasiina kafadaanu dejinayn alqista ee caadila waa labadii kafad ee midna xumaha la saarayey midna samaha la saarayey labadii la dejinaya maalintii qiyaamo wey wanadaxu waxaan dejinaa almawaasiina ka fado alqista caadila liyowmi alqiyaama qiyaamada maalinteeda darteed maan la dejinaynaa oo falaa tudlamu nafsun naf lama dulmo shay-an haba yaraatee wax naf loo geysanayo oo gardarro a ah male wain kaana hadduu ahaado camalkay nafta samaysay midqaala xaba xabad wax le-eg min khardalin caws ah khardalku coswey kolka xabadaha la arka midda ugu yaryarw in kaana camalkii naftu ay samaysay hadduu noqdo midqaala xaba xabad wax leeg min khardalin geedkaa khardalka la yidhaah xabadihiisa ataynaa waan la imanaynaa bihaa xabadii baan la imanaynaa eebba wuxuu yidhi way samaanay subxaanah wakafaa binaa xaasibiin wakafaa bina annagaana uunka ku filan xaasibiin inaanu xisaabna uunka oo qof la arkaba wuxuu sameeyey la hor dhigo annagaa ku filan ciduma baahnin baabaleey wax sheegaayana male wakafaa binaa xaasibiin annaga eebbaa unka ku kaafina la xisaabtamid ka gadaal abaalmarin alambiyaw wa fii qowli eebbaweyne qowlkiisa gudihiisa wuu qiyaamadii ku sheegay subxaana rabbi hufnaa wuu yihi eebbe faidaa nufika haddii la afuufo fi suuri bunkii qiyaama gudihii nafkatun koola afuufid waaxidatun mida lagu xelxelin maayo marun baa la afuufaya marka la baaba-ayana waa mar marka lasoo baxayana waa mar idaa nufiqa fi suuri nafkatun afuufid waaxidatun mida oo waxumila la qaado alardu dhulka waaljibaal buuraha dulfuula oo fa dukata la riiqo dakatan riiqid waaxidatan mida fa maalinkaa dhulka la qaaday iyo buuraha ee la riiqay ee buunka la afufay bay waqacad dhacday alwaaqica kii dhacaysa qiyaamada idaa waqacat ilwaaqica koormay dhacday maalinta arrimaha dhaceen ee buunkii la afuufay ee dhul iyo buurba la qaaday waa labadii isku rakibnay ee awaleeba yidhi alam najcal ilarda mihaadan waaljibaala awtaadan dhulkiina gogol idiin fidsan ayaan idinka dhignay waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun uurahana dhakawya lagu haasay oo lagu adkeeyey ayaa laga dhigay wajacalnaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum inayn idinla dheldheelinin wey kolkaa labadii waa la isla fujiyey waa la riiqay mudabitaa laga dhigay fadukataa la riiqo buurihiiyo dhulkiiba dakatan riiqid waaxidatan mida fa yowma idin maalmahay dhacaanba waqacad dhacday alwaaqica qiyaamadii dhacaysay wey wanshaqat isama dhul baynu ka hadalloo la riiqay hirkii away wanshaqat isama samadii waa dildilaacdaa oo fahya samada yowmaidin maalintaa qiyaamada waahiyatun mid tabar daran oo daciifa hun ahoo dildilaacaysa wey maradu markay dhammaato meel walba ka goodo dumdunkaacaysa baa waahiya la yihaa waahiyatun hun dumdunkaacayo wey dabeecaddeedii bay ka duwan tahay maanta wa banaynaa fawqakum sabcan shidaadan toddoba samo ad adag baa korkiina lagu uumay baa maanta layna yidhi eber bay baxday maalinkaana waa dhammaatay hun iyo lufan bay noqday intay duntunkaacdo bay eber baxaysa qofaya samada yowmaidin maalinta qiyaamo waahiyatun mid daciifow idan hadday samadiina daciiftay eber baxday dhulkii la riiqay waalmalaaku malaa'igba calaa arjaa'iha samada gaararyaalkeeda ku sugan maalinka caradii ee baakacsan maantay ka duwan tahay wayaxmil waxaa dusha u ridan doona carsha rabbika rabbiga carshigii yowmaidin waa maalintaa qiyaamada dhacday fawqahum yaxmilu waxaa qaadi doona carsha rabbika ayuha rasuululkariim adiga rabbiga rabbiga carshigiisa fawqahum dushooda ku qaadaya yowmaidin maalinta qiyaamo thamaaniyatun shiddadu intaa markay dhacdo yowmaidin maalinta arrimaha dhacaanba tucraduun saad u dhan tihiin ee makhluuq u tadihiin makhluuq baa u tihiin baa laydin bandhigaya amaamallah baa laydin geynaya haddii meeshii laydin geeyana eeba warbixin uma baahna oo laa takfaa ma qarsoona minkum idinka unka xaggiina khaafiyatun arrin qarsoon wey xun waxaad samayseen xaq iyo waxaad samayseen waxaad leedihiin inkaar kala gasheen eebba kama qarsoonow kolkaasaa buuggii la qaybinaya fa amaa man ruux uutiya la siiyey kitaabahu buuggii camalkiisa ku qorna biyamiinihi gacanta midiga laga siiyey fayaquul marka midigta looga dhiibo wuu farax kala badbadan doonaa kolkaasuu intuu rabay ee ag joogtay wuxuu u oran doonaa haawumu taata iqra'u akriya kitaabiya kitaabka yimiintaa layga siiyey waxa wanaag iyo ammaan iyo abaalgudi igu qoran hoodo akhrista wey ha umuusni ficil wey khuduu qaata kitaabiya waqraw akriya kitaabiya aniga kitaabkayow kolkaasuu wuxuu yidhahdaa inii aniga danantu waa ogaa maxaa jira adduunka markaan joogay baan dadaali jiray waataynu nidhi masiiruul insaani fii yaddi qofka arrintiisu waxay ku dambayn gacantiisay ku jirta daliilkeedii waa ka wa aragtay maxaa jira qofkaan adduunka markuu joogu dadaalay iimaansuu bari camal saalix ayuu ku dadaalayey markaasuu yihaa innii danantu annii mulaaqin xisaabiya in kitaabkaygii midigta layga siinayo waa garanayay maxaa jira dadaalkayga xaddhaafaa rabbi iyo rasuul iyo diin baan ku xirna allahnan eed ka gelin addoommahanan eed ka gelin innii aniga danantu waa malaynayey anii aniga mulaaqin mid la kulmi doona inaan ahay xisaabiya aniga xisaabtaydaan wanaagsan wey oo fa huwa isagii marka faraxa ka batay fii xiishatin nolol gudaheed buu ku sugan yahay raadiya jannadii wey nolol raalli ah meeshaa meelaan ahayn mataan oo waxa wey waxa alla wuxuu raboo dhan baa hortiisa diyaara wuxuusan rabin oo dhanna laba kulmi maayo idan nolol uu raalli ka yahay oqoonsimaad baan lahayn geeri male gabow male geedi male dulmi male gardarra male xanuun male jira male qoonsimaadba male raalli wey fa huwa isaga fii xiishatin nolol gudaheed buu ku sugan yahay raadiyatin raalli aatay xaggay noloshaa taallaa fii jannatin janno gudaheed buu ku sugan yahay caaliyatin koraysa xisan waa macnan toddobada samay ka koraysa kolkaa xisan way u sarraysaa waa macnanna wax lagu qiimeeya male xadiis qudsia baa eebba ka sugnaaday suubanuhuna wayna soo gaarsiiyey faqaal eebba wuxuu yidhi acdadtu waxaan u diyaar gareeyey licibaadiya asaalixiin addoomahayga wan wanaagsan waataynu nidhi man huwa saalix saalix yaa la yidhaa aladii adaa xuquuqa lahay kaamilatan xuquuqda eebbalaha giddigeed qofka guta baa saalix la yihaa wa xuquuqa alcibaadi kadalik addoomaha xuquuqday ku lahaayeenna wada guta baa saalix la yihaa markaasaa eebba yidhi acdadtu waxaan u darbay licibaadi addoommahayga asaalixiin ee wanaagga badan xaqayga iyo ka addoommahaba guta waxaan u darbay maa waxayan laa caynun il ra adarkin walaa udunun dheg samicad maqal falaa khatara aan hore ugu dhicin calaa qalbi bashar bani aadam qalbigii qad weligeedii alle xadiidka qudsiga ah markuu rasuulkana soo gaarsiiyey uu daliilkiisii qur-aanka naga tusay oo uu yidhi iqra-u in shi'tum haddaad doontaan xadiidkan qur-aanka meeshuu ka waafaqsan yahay waxaad akridaan qowla almawla tabaaraka wa tacaala falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyunin jazaan bimaa kaanuu yacmaluun aliflaamiimu sajda wey falaa taclamu nafsun la waa nafyi nafsu nakira wey nakira markay dhacdo bacda nafyi tacumu wax ka baxaya male waxaa weeye falaa taclamu nafsun laa malakun muqarabun ma oga walaa nabiyun mursalun ma oga walaa taqiyun saalixun ma oga walaa kayruhu min almakhluuqaati ma oga falaa taclamu nafsun naf ogi ma jirto maa ukhfiya waxaa loo qariyey lahum dadkii aayadda lagu soo tilmaamay waxaa loo qariyey allaha qariyey maahaane nafane baahayd oogba lama arka wey falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun ishoodu ay ku qabowsan doonto ku farxi doonto ka raalli noqon doonto waana jazaan bimaa kaanuu yacmaluun adduunka camalkay ku samaynayeen abaalgudkiisii baa abaalgudkaasa idan tani waa sidii oo kale fii jannatin caaliya janno koraysa xisan waa macnan qiimi ahaan ku koraysa cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhuma waxaa laga wariyey wuxuu yihi waxaa adduunka lagu sheegayo hadduu janno yahay ama naar yahay jannada qurmoonkeeda iyo kulaylkeeda jannada udgoonkeeda iyo fiicnaanteeda ama naarta qurmoonkeeda iyo kulaylkeeda iyo cariirigeeda iyo halaqeeda saquumkeeda dariiceeda qisliinkeeda magac maahaane oo markii wax u eg lagugu tilmaamay adduunka yaal labada magac bay isu eg laakiin labada macno laba isagimanaya maaha oo haddii jannada naaga lagu sheego ama wiilo lagu sheego wiilashaa ka adeegaya iyo naagaha jannada wax naagahan adduunka lagu soo qabanaya ma laakiin magicii unbaa naagiya naaga barwaaqo kastoo adduun taallana janno lagu soo qaban maayo ilaa magacii baa janno la ohan kara naarna waa sidoo kale meeshaan magac ayaa la wadaagay amaa manfaciya qiimi laba lays agdhigi kara ma ahow kolka fii jannatin xaaliya janno koraysa oo quduufuhaa jannada mira guradkeeda uu daaniyatun dhow sidee wey geedaha adduunka iyo geedaha jannada waa kala duwan yihin geedaha adduunka salkiisa baa dhulka xiga baarkiisiina kor buxigaa geedka waxaa laga yaabaa inuu kuu kallifo laacid mararka qaarkood foolid jaranjaran loo doonto mararka qaarkoodna intaad bagaari weydo inaad gaaruun ku muguufayso in laba xabka kuu soo dhacanoo qoona garabka ku dhilqado maya xaggaa sidaa ma geedkii salkiisii baa kor jira mirihiis iyo baarkiisii baa hoos jira yanaaluhu alqaa'imu waalqaacidu waalnaa'imu ka jiifana waa guranaya ka fadhiyana waa guranaya ka taaganna waa guranaya waxaa kale ay ku kala duwan yihin geedaha adduunka mirihii aada goysa waabaad goosatay meeshii banaanaata kolkaa inaad wareegaysato ood kolba dhan raacday noqoni kan maya kii koobaad baan dhammaanay gooso kuwa ku yaalla bedelkiisa haddana gooso waa ku yaallaa kii kale haddana gooso waa ku yaallaa kii kale adaa daala o dharka mirihiisa ma dhammaanayin laa maqduucatin walaa mamnuucatin mid laysu diida maaha laca kuma xirna biyatooni ma joogiyo xaaris bir kuma albaabna laa maqduucatin walaa mamnuucatin idan quduufuhaa mira guradkeeda badaniyatun dhow yanaaluha alqaa'imu waalqaacidu waalnaa'imu nin taagan iyo nin fadhiya iyo nin jiifa isku sibay u guranayo mirihii baa kusoo doonanaya intaa markii la hordhigay baa hambalyada imanaysa fa yuqaalu lahum waxaa loo oranaya waa kuwii kitaabkoodii midigta laga siiyey kuluu cuna midhahan iyo barwaaqadan cuna washrabu caanahan iyo khamradan iyo biyahan iyo malabkan caba harii'an iyadoo weliba laydinku bogaayo oo hambalyo iyo soo dhoweyn laydinku darayo ama hanii'an isagoon jiro lahayn oo cuntada adduunka maxaad ku taqiinay haddaad iska badiso ama shan noox isu geyso inaad dacaqurunto oo laabdooxanto oo ku jirato oo mantagto kici weynaad ku taqiinay maya hanii'an wey hunguri mar bay leedahay markii la cuno ama caloosha intay ku ruqdo musqushaad buxisi maya xagga xar kaadi male cuntadii markaad iska buuxiso dhididun bay noqonaysaa iyo daca labada dhidid iyo dacay noqonaysaa dhidid baa korkaa ka baxaya aan loo adkaysan karin waana dacsanaysaa laakiin xamaa meeshii male xaarna male kaadi male siin male daca qurub iyo laabdox iyo daxardhiid daxwashiir male haniyan wey waxaasoo dhan ba haniyaan baa lagu baabi'iyey iyadoo laydinku bagaayo hunguri mar leh kolkaasaa la xusay camalkii sababta ahaa ee meesha lagu tegay bimaakii sababti la cuna oo la caba oo ku bogaagsada aslaftum aada hormariseen fi alayaami maalmo gudahood alkhaaliyati tii adduunya haydi idan waxaad garatay adduunya qiimigeeda waxaa wey markay maalmaheeda kugu dhaafaan adigoo camal fiican ku jira qiimi kale male waa masrac tacab bay ku wanaagsantah xaggaa wax laguma tabcadee wixii inta lagu tabaaday abaalgudkoodii baa lagu cunaa kolka adduunyada inaad wax ku tabaato baa intaa qiimiya hadday maalmihiina ku dhaafaan seegseeg iyo sursur inaad noqotid sooyinkaani kuguma dhixi baled hawaa mar masiibada ka sii weynta ee ka kharaar badan waxaa wey intay adduunyada aad ku noolay haddaad naarba kasbatayna oo kufri iyo shirki iyo dalaal iyo gaalnimo iyo fisqi maare lagaaga waayeyna gurigaa baay soo inaan lagu abuuranba madhaamin imaa kii sababtii aslaftum aada horumarsateen fil ayaami maalmo gudahood ayaamtii alkhaaliya hore u tagtay qayb baynu ka baxnay bal qaybtii labaad egeys taa waa tarxiib jeclaysiin lagu jeclaysiiyey inaad iimaan saxiixa iyo camal saalixa ku dadaashid si aada uga mid noqotid kuwaa kitaabkoodii migta laga siinayo qoladii labaadna dhegayso tarhiib wey wax laga cabsoodoon la akrin karin wey wa amaa man qof uutiya kitaabahu kitaabkiisii la siiyey bishimaalihi gacanta bidixe xaqiraadda ku dhacday arag asxaabu shimaal buu noqday bidixdaa laga siiyey maxaa jira iimaan wanaagsan iyo camal wanaagsan baa laga waayey fayaquul kitaabkii bixiya markii laga siiyo ayaa wuxuu odhan doonaa yaa laytani cakuya gurigayba beliya baas igu dhacday ee lam uuta liisiin lahaadeena kitaabiya kitaabkan baas inaan liisiin adi roonay yaa kaa yeelahay nacnac maxay ku taal wakhtigeed miya haddaa fursad la haystaa maalmahaad nooshahay adduunkana joogtid baad wakhti fiican haysataa yaa laytani shallaytadayda lam uuta liisin laadeena kitaabiya aniga kitaabkayga walam adri ogaan laadeena maa xisaabiya xisaabtayda waxay tahay aanan ogaanin ai roonaydu yaa laytahaa geeridii aan adduunka ku dhintay shalaytadeeda ee kaanad maxuu noqon weyday alqaadiya warba mid dhamaysay xisaabta ka dambaysuu diidaya waa waxay adduunyada ku oran jireen haddii la dhinto war waa dhammaaday soo bixin iyo xisaabtamid iyo is-abaalmarin iyo aakhire wax la yihaah iyo alla hortegid ma jiraan marka wuxuu leeyahay maxay arrinba ugu dhammaan weyday geeridaan dhintay een adduunka ku dhintay halkaas warba muxuu ugu dhammaan waayo yaa laytahaa geeridii kaanad maxay u ahaan weyday alqaadiya arrin mid dhammaysay oo wax ka dambeeya jirin maxay u noqon weyday away xoolihii iyo wixii lagu cidiya baxay labaatankii ciddi waa dhilqadeen god sidii loo qadaayey shamiito loo qasaayey wixii aawr maa aknaa wax ima tarin canii xaggayga waxaan wax ka tarin maaliya maalkaan ku baaba-ay waxaan guri dhisay beer tabxay wuxuu i taray male awoodiiya soo boqor maahayn adiga dhiishi soo maahayn ama gabartara maqaali maahayn halaaka waxaa halaagsamay canii xaggayga sultaaniya awood iyo buteeri waxaan lahaa eber wax kama noola isagoo calacalkii ka dargila baa eebba yidhahdaa nacnacdiisa ma rabe khuduuhu qabto malaa'igtii wey malaa'igta oo diyaara baa lagu dalbanaya lama raba nacnacdiisa inta rasuul loo diray oo kitaab loo dejiyey oo xaqii lagu rakibay oo arag iyo maqal iyo garaad loo yeelay oo lala hadlay oo la wacdiyey oo la waaniyey oo shar iyo khayrba lagu waaniyey baa la kari waayey buu maanta naxnaxlaynaya khuduuhu qabta dhab baa la siinaya waa la tuujinaya marka la qabtaana faqulluuhu jina tabiayo intaad lugihiisa gadaal ka laabtaan boqrihiisa qadaadka ku qabta gacmihiisana qoorta ku qabta dhexda ka jebiy marka sidii wadaan hawekaada biyo oga marka waxaa weeye qilliga gacmihii baa luqunta looga qataanayo garka lugihiina gadaal baa laga laabaya silsilad baa la iskula xiraya markaasuu qaadid maxaan yahay uhli buu ekaanaya ama wadaan oo kale ama dhiil oo kale markaasaa eebaydhaa faqulluhu luqunta ka xir markaa xirtaan see la yeelayo huma aljaxiima kaarna bif wey jaxiima waa naar laf iyo ludba way isugu mid buday ka dhigaysa laf iyo ludba huma ka gadaal aljaxiima naartii lafaha shiidi jirtay salluuhu geli laylaha liyaduuqu alcadaabu fii suurati nisaa kulamaa nadija juluuduhum marka jirkoodu murxada oo gubto badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu alcadaabu kolkaa meel medisha ma noolaysa aw masiiba aw geliy waxaan u baahan nahay qofkaas inaan waxuun ka ogaano gababku galay maxaa kamid ah? a waxaa kamida dhegeyso innahu kan kitaabka bixda laga siiyey kaana fi dunya adduunka gudihiisa wuxuu ku ahaan jiray laa yu'min midaan rumayn bilaahi maxbuudka xaqa alcadiimi ee weyn ilaah weyne wacida ee ku uumay rumee baa laga waay nafkiisii koobaad wey ka labaadna walaa yaxudu naftiisa iyo naf kale toona kuma caraabin jirin calaa tacaami lmiskiin naxariis laabe qalbi qallabsan oo inta baahan ee goomoon ee jilcan aanu dabcin buwa labadanaa kaafiya iimaan haddii laga waaye naxariis laga waaye khaaliqiina waa ka dambayn waaye makhluuqiina waa u dabci waaye inahu isaga kaana wuxuu ahaa laa yu'minu midan rumaysayn bilaahi rabbiga ger lagu caabudo alcadiim ee weyniga badan oo walaa yaxudu naftiisa iyo mid kale aan midna ku boorinayn calaa tacaami lmiskiin miskiin cunta siintiisa alxaqatu suuratu alxaq wa fii qowlihi tacaala baa eebba qiyaamadii ku sheegay fawarabbik adiga maxameda rabbigaa baan ku dhaartay lanaxshurannahum caasiyaalka waa kulminaynaa iyaga caasiyaalka iyo washayaaiin shayaadiintii lumisay baa la kulminaya waa la isku xiraya waman yacshu can dikri araxmaan nuqayid lahu shaydaana fahuwa lahu qariin wainahum layasuduunahum can isabiil wayaxsabuun anahum muhtaduun xataa idaa jaaana qaala yaa layta baynii wa baynak bucda almashriqayn fa bi'sa alqariin calaa calow nin alla ninka eebba diida oo shareecada diida shaydaan baa lagu sallidaya adduunka shaydaankaasaa hogaaminaya shaydaankaas baa xariir la markuu shaydaan kula xariirsadana wa inahum layasuduunahum cani sabiil waddadii xaqa ahayd bay shayaadiinta ka awdayaan kolkaa wayaxsabuun waxay ismoodayaan kuwaa shaydaanka la xiriira ee uu hogaaminayo annahum muhtaduun inay quban yihiin bay ismoodayaan shaydaan baa intuu qafaashay oo dab inugu dhaceen baa ka dhexadlaya olaya kaa roon adiga goormuu ogaanayaa khaladkiisa xataa idaa ja-ana qiyaamo marka annaga eebbaa noogu yimaadaan uu qaala kii insigaa yidhaahdaa shaydaankii la xiriiray wuu ku odhanaya yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqeyn ilaahu aniga iyo adiga yaa galbeed iyo beri kala geeyo adna qorax kasoo bax kaa tuura adna qorax udhex iga tuura oo inta adduunyadu la eg tahay dhexdeenna masaafaa noqoto yaa layta baynii wa baynak bucda almashriqeyn fa bi'sa alqariin adduunkii baad igu lugoysay aakharana waaka intaa marka kayladu marayso ma eebba la hadla walan yanfacakum alyawm id dalamtum anakum fi lcadaabi mushtarikuun naxnax maanta wax idinkuma taal adduunyadii haddaad dulmi saaxiib ku noqoteen oo xaqa diidadiisa iyo dibindaabyada iyo fisqiga iyo fujuurka haddaad saaxiib ku noqoteen walan yanfacakum wax idin tari maayo alyawma maanta oo qiyaamo la joogo nadaamatukum alacalkiin iyo kayladiina id adduunka haddaad dulmi ku samayseen waxba maanta idin tari mayso maxaa jira annakum jinnigii iyo insigii fi lcadaabi mushtarikuun naar baa wadaagtaan kolka hayadan iyo tiiba isku macnaa fawarabbika rabbigaa baan ku dhaartay lanaxshurannahum inaanu xaasiyaal kulminayno iyo wa shayaadiin shayaadiintii iyaga lumisay oo shayaadiinta musalladiin bay ku yihiin alam tara annaa arsalna shayaadiina cala alkaafiriina shayaadiintii baan ku dirnay gaalada siday yeelayaan ta'usuhum macsiyada iyo gefka bay ku kicinayaan hiyay waalo ma mataqaan iyay waalo marka reer baadiyu xayaarta samaynaya kuwa halkaas sii taga oo sii qaylqayliya si ay gabdhaha ugu soo baxaano saar iyo dhaanta uga tuntaan ta'usuhum waxay kicinaysaa waxiyay waalaynaysa oo kuwan gaalada ah shaydaankii bay ka hoyanlayihiin oo ka hargeylayihiin oo laka kacfadhiga maadaa maanta khamri cabe kuguma filla baaquli ee dembiishaan ku shubo alam tara anna arsalna shayaadiin annaga eebaa shayaadiintii calal kaafiriina ku dirnay tauzuhum inay macsiyada ku kixiso asan kicin uhiyay waalayso wey oo markaa kuwa shayaadiinta kuwaana kicinaya idan xaggaa la wada keenay فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم شيطان كان واد قرتي قورم وحكوك درسنايا هذه مركات كبحدة دين تكوك درسنايا أدو دين لكم إيمان كرو وآيدي بينك قرانينا وما يعشو عن ذكر الرحمن إله الرحمن قرآن كيسا قفك كيسا نقيد له شيطانا لكن انت الدين لا إيمان لا mutawakil tahay shaydaanku iman maayo inahu laysa lahu suldaanun cala aladiina aamanuu wacalaa rabbihim yatawakaluun inamaa suldaanuhu cala aladiina yatawallawnahu oday in laga dhigtay magacyaal loo bixiyey fiqi buraale iyo wadaado iyo reer xaaji sulaymaan inta magacyaal loo bixiyey caafimaad la weydiiyey caqli la weydiiyey cilmi la weydiiyey foox loo shiday gurbaan loo garaacay feesa loo qaaday dayi ruuxaantaa soo degaysa iyagaa sheegaaya qofkan jiradiisa iyo caafimaadkiisa haya awowayaalow nuqaylow shaydaanow alluu ka xariiri furtay waxaas ba isagoon balaadka isku jir rabin yuu eebba baryi karay biasmaa'ihi wa sifaatihi alla wadaa cudur le caafimaad leh cudurkaadaa keenay caafimaadna keeni kara allahu caafi intaasaa ku filan hadduu intaa dadaal ku darayana isbatalka inuu tago iska qaada xanduuf iyo kaadi raaja la saaro iska raysan lah marka fiqi buraala ku xafinaya sooma bilcaan baa ku maamulaysa iyo caamiya ardaal waa ogaatee fiqi buraale iyo wadaado waxba inayaan ka jirin maxaa jira xaruurta iyo haweenka iyo caqligaabka ay ku wareegeysaan waxa khiyaara oo fiqi buraale qab xagga ku arka inta adduunka joogto oo fiqi buraalaha cumar faarwa kusoo hagaajiyeeno waxay kusoo hagaajinayeen hallaba kama jiraanba amraad nafsaaniya wey qof la cuburiyey oo mara gab lagu siiyey oo qiiqsaga afka laga geliyey qufiishi baa loo daliishaday oo layi ma qufacay ma mantaga iyagii wey oo yaanan qufacin oo mantagayn oo qiiq lagu cuburiyey waxaas waa la dareemi waay marka cudurkan xaruurta iyo haweenka iyo caamada ku wareegsanaya cudur jira maaha harga baa ruma ku dhacay male odayaashii buu ku dhacaya madaxdii buu ku dhacaya culamadii buu ku dhacaya taa waa cudur rune kaadii baa dadkii qabanaysa cuduradii runta ah qofay ka laxanayaan male laakiin fiqi buraale akhyaar ma ku dhaca akhyaar qabta maale ahamiya haweeniya caruur maaan intiinan wax qaba ma lihidin marka muxuu nooga laxday annaga gurigii ugu tag islaantu calaagadu u taalla ardooyinkii baa igu kacay macalimadii doon dibi iyo shaal iyo wanan iyo lacagkeen haddana wax laga caafimaadayo male waa la khaliifayo waxaa la odhanaya adiga naftaada hoggaankii qabo usheedaa la siinayo hadhow marka habeenkay kuu carootana waxay ku dhihi ardooyinka baan kugu kugu diraya oo ku qabanaya habeenkay ku jeclaatana jacaylkii aan ku jeclaa bay kula jeclaadeen fiqi buraala ku hay haddii ujeedii laga qaatay ammaan maaheshi kolka shayaadiinta meel kale ha ka dayina waa ka waxayna imanaysa markii rabbi laga furto oo rasuul laga furto oo diin laga furto markaasay imaanayaan fawaa rabbika lanaxshurannahum washayaadiin kolkii la kulmiye xaggee la geynaya huma lanuxdirannahum shayaadiintii iyo intii odayaasha u hayeen waxaan ku diyaarinaynaa xagge xawla jahanama jahanamo gaararkeeda baa horta lagu rigaynaya in lagu garalaatiya waa dhimanta jisiyan iyagoo xirxiran wey qarqarsiisan san iyo af iyo gabuur ka xihan wey suma lanuxdiranahum waa diyaarinaynaa xawla jahanam jahanamo gaarkeeda jisiyan iyagoo xirxiran wey marka markii la xirxiro oo iyo waxay lumiyeen jahanamo gaarkeeda lagu diyaariyo sida loo tashiilayo arag odayaashii baa laga bilaabaya hogaamiyaalkii baadilka dadka ku horkacayay suma ka gadaal lanansi cana eebo waa dhaaranaya waxaan siibaynaa min kulli shiica koox la arka kulligeed ayuhum kooda ashhadu baraasha badan calaa araxmaan eebbaha naxariista korkii cutiyan kibir cutiyan kibir qiro kalow wixii eebba isku taagi jiray baa horta la siibaya suma ka gadaan lanansicanna waa siibaynaa min kulli shiica kooda la arka dhammaanteed ayuhum kooda baraasho badan calaa araxmaan eebbaha naxariista korkii cutiyan kibir uma intaa kadib lanaxnu annaga rabuulcizati waljalaal annaga eebbaha baa aclam qof walba ka naqaan cidan weydiinaya male biladiina kuwa hum iyaga awlaa gar iyo xaq u leh bihaa jahannamo saliyan gubasho suliyan iyo saliyan gelid jahanamo la galo ee lagu gubto kuwa mudan waa qanaw iday ii sheeg malag weydiin maayo oo rasul weydiin maayo oo keyrkay weydiin maayo huma ka gadaal la naxnu annaga eebbaa baa aclam u aqoon badan qofiga taqaan male biladiina kuwa hum iyaga awlaa axaqu wa ajdar gar ku leh bihaa jahannamo suliyan gubasho lagu qumudow wa in minkum ma minkum qof idinka mida male ilaa haddii qofuu idinka mid yahay baariduha jahannamuu kor maraya almashyu calayha aw kuwan xasiyaalkaa jahannamadii halkaanoo kaley ku taal korkeeda waddo shiyeera ku taal shiyeer waa kasaysi silka la yskula qabto ee kor iyo hoos loo furo shiyeer weeye markaa waddada kolkuu qofka muuminkaa ah maraayo jahannamadii baa baktinaysa af labadii bay dhawaaqaysaa yusli yaa muumin ninkaaga ee berri mayow mari mood wey fa ina nuurak iftiinkaaga baa adfa'a lahabi ololkaygii baabi'iyey koli dhaaf bay leedahay nuurkaagii baa baabi'iyey yawma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim caasigii baa marka kusoo haadoo marayo caasiga markuu kusoo hagaago oo uu maraayo shiyeerkii baa fakanaya mid waa dhunbaday meeshii buu ka dhacay waa ku afbilaabatay kaas midna shiyeerkii intuu dabxay oslug iyo gacan la dhaafay isagoo faylfaylan oo dhaawac u gudbaaya nusna ay la hartay nuskiisii kalaa meeshii wa in minkum ma minkum idinka mid maaha axadun qof ila hadduu idinka mid yahay waariduha waa arooraya calaa jahannama kaana calaa rabbika rabbigaa korkii aroorkaas wuxuu ku noqday xatman mid go-an maqdiyan oo la xukumay uma ka gadaal nunaji waa badbaadinaynaa ma taaban karta jahanamo aladiina dadka itaqow kufri iyo macsiyo iska ilaaliyey bacda taxalli biliimaani wa saalixi alacmaal kolkay iimaan iyo camal suuban dhar u qaateen iska ilaaliyey kufri iyo macsiyo waa badbaadinaynaa hoyaa meeshii ku baaba'aya wanadaru alimiin dulmi falowyaal waa ka tegaynaa fiiha jahanama gudaheeda jusiyan iyagoo sidii u xidhan gar iyo gabuur ka xidhan suuratu maryam laba ikhbaaruhu nabiga warramidiisiina qiyaamadii xayaadkii wuu nagu badiyey sala allahu calayhi wasalama fii qowlih hadalkiisa uu nabiga yihi laa taquumu saaca maalintii qiyaama ma dhacdo xataa yamura rajulu ilaa ninii uu ka maro biqabri rajuli nin uu yaqaan xabaashii amuusan aqoonin uu maraya kii noolaa iyo kii dhintay baa waxaa calacalaya kii noolaa oo wuxuu leeyahay kaa dhintahay dhaama adduunyadii baa ka sii daraysa fasaadkii baa sii badanaya hadda ka horba tafsiirka aada uma aanan garan xadiidka laakiin maanta waa garanayna in noloshii la qoonsaday oo maanta adduunyada waxa ka taagan ninka dhintay iyo ninka u nool ka dhintaa dhaama xataa yamura arajulu ilaa nin uu maro biqabri rajuli nin kale xabaashi oo fa yaquulu kii noolaa uu yihaa yaa laytani haku ya aniga kuntu makaanahu meeshaad maydka yaal yaa aniga idhiga uu ka yidha markaasay qiyaamada imanaysa wa fii qawli nabiga hadalkiisii gudihiisiina waa ku sheegay uu yihi na saaca saacadii qiyaama laa takuun ma dhacdo xataa takuun ilaa ay ka noqoto cashru aayaad toban calaamoo waaweyn oo dunidu wada ogaato ilaa ay tobankaa dhacaan qiyaamada dhici mayso tobankii dhegeyso khasfun dhulgoyn bilmashriq bari qoraxda meeshay ka soo baxdo intay qarqooranto dhulka inuu agugo meeluu galay la garan wey laba waa khasfun dhulgoyn kale bilmaqrib qorraxda meeshay u dhacdana dhulka intuu qarqoormo go-yira meeluu galay la way saddex waa khasfun dhulgoyn kale fii jasiirati alcarab xogaa baa nala tusay jazaa'ir sanayaal ka hor dhulkaa dilaacay ma gu-in intaasaa la xamili way xajkayna ugu yimaadeen dadkii wixii ka cayntay oo murmurxay faran faraad moodo korkoodii bedelmay wixii dhintayna iska daa warkooda waa khaasfun dhullagoynsa saddexaad fii jasiirati alcarab carab jasiiradeedana meel baa goyi doonta saddex wey afar wadukhaan qiiq baa dunida qaadanaya shan waa dajaal beenkudoodihiina ma soo degaya suuriyuu ka soo degayaa dimashik marka u horeysa lix wa daabatu lardi daabadii dulka ka soo baxaysay toddoba wayaajuuj wa maajuuj reerkaa la qabiray ee meesha lagu oday baa oodda jabsanay waataynu soo marnay xataa idaa futixat yaajuuju wamaajuuju wahum min kulli xadabin yansiluun taag walba waa ka soo hoobanay wa duluucu shamsi min maqribiha qoraxdii oo meesha hadduu dhacdo ka soo dhalatana wa duluucu shamsi qoraxdii dhalashadeeda ay min maqribiha ka soo dhalaato sideedu sagaal wa naarun dab takhruju ka soo baxda min qacri cadan magaalada cadan gudaheeda eeshkaayakum qiiqi hadduu diyaar yahay hadda ma soo baxin abaar baa laga jooga intuusan ingiriiska ka tegin cadan uu qiiq soo baxay ingiriisku waa xayndaabay silig buu ku oday ha la ilaaliyuu yihi meeshaas qiiqaysa waxaa laga yaabaa dhulku inuu dilaaco iyadana meeshii bay ku taal kolka dabbaa ka soo bixi doona marka dambe qiiq maxaa ku xiga olol waa taqaanaa ninka qoryahaasay u qiiqayaan bay ololaan wa naarun dab takhruju ka soo baxda min qacri cadan taas turaxilu nnaasa dadkay qiyaamo u wada sagaal toban wanuzuulu ciise bni maryam nebi ciisena samadu ka soo degaya ilaa tobankaad aragtaan qiyaamadii tobanka calaamo waaweyn oo ka soo horeynaya ayaa jiro wa fii qowlih nabiga hadalkiisa uu yihi yakhruju dajaal beenkudoodihii baa soo bixi doona fii ummatii ummadayda gudaheeda wuu ka soo dhex bixi doonaa walow inaan layntii nebiyaala aadam ka soo bilow ilaa ciisihii ugu dambeeyey nebi laarkaba ummaddiisa wuxuu iga digi jiray dijaal baa soo baxay ummadihii alla waa ka badbaadiyey innaga ayaan u helay axdaanu ka soo baxa markaa nabiga asxaabta suu u baraayey oo sheekadiisa u qaadaa dhigayey baa asxaabtu qaarkeed mooday inuu geelaha fooda ku hayo waa baxeenba waa daymoynaa bay yidhahdeen ma dheer wuxuu nabiga sheegaya markaasaa nabiga u qaboojiye oo yidhi intaan noolay hadduu soo baxo waa isaga idinku shaqo kuma lihidin laakiin hadduu soo baxo anoon idinla joogin ilbuula yahay allihiin ma ilaa see u garan weydow ilbuuba laayahay calaamadii lagu garanayay ayaa korkiisa lagu dhigay kaafir baa ku taal kaaf iyo fa iyo ra kala gogo-aan kaafaara gaal weeyaa ku taal hadday wejigiisii gaal weeye ku taal ishiina uu leeyahay allaan ahay waxbaan qaban karaa markuu kuleeyahay waxaa ku filan waa yahay innagaan isu dambayne ishaada suubso kabacdi waxay qaba aniga ishii ma suubin karo intaasaa ku filan yakhruju jajaal la soo bixi doona fii ummati ummadayda gudaheeda fayamkus wuxuu nagaan doonaa arbaciina afartan kolkuu afartan nagaado ayaa fayabcathu allaahu eebba weyne bixin doona ciise bna maryam ayuu bixin doonaa nabiga wuu tilmaamay kaanahu ciise marka lasoo bixinayo oo samada laga keenayo waxaad moodaa quruxda iyo joogga curwatu bnu mascuud ayuu eegyahay fayatlub ciisaa raadsanaya hu dijaal fayuhlik ciisaa dilaya hu dijaal huma ka gadaal buu yamkusu nagaan doona annaasu dadka sabca siniin toddoba gu yaa marka dijaal laga farxshay la degnaanaya laysa isoon ahayn bayna fanayn laba qof dhexdood cadaawatun qoraad huma yursilullah eebba wuxuu diri doonaa riixan dabay baaridatan qabow min qibali shaam xagga shaam bay ka iman falaa yabqa hari maayo calaa wajhi ilardi dhulka korkiisa man ruux ku hari maayo fii qalbi laabtiisa gudaheeda ku sugan tahay misqaalu darra waxyar wasankii min khayrin wanaaga aw imaanina ilaa qabadadu dabaysha shaamka imanaysa ee qabow waa wixii muumina nafta ka qaadaysa xataa low ana axadakum idinka qofkii dakhala hadduu galo fii kabadi jabal kabidi jabal buur duleel ku yaal hadduu galo ladakhaladhu dabayshii baa ugu geli calayhi korkiisa xataa takbida ilaa nafta ay ka qabato wey muumin dhamaa fayabqa dunida waxaa ku haraya ashraaru nnaas shiraaru nnaas dad kuway ugu shar badnaa ayaa haraya kolka edab la-aantooda iyo tilmaantooda dhagayso fii khifati tayr fudaydkooda shimbir oo kale sideed bay u fudud yihiin deganaan male hubsasho male gobanimo dhammaatay fii khifati tayr shimbir fudaydkeed iyagoo ku sugan waxlaami shibaa dabeecad iyo dulqaad male dugaag bay u egyihin dugaagga meel hadduu ku kulmo midba mid buu qaniinayo waxlaami siba dugaag dabeecadii ama caqligii laa yacrifuun garan maayaan macruufan wax wanaagsan oo isfari maayaan sama yaqaanaan walaa yunkiruun diidi maayaan munkaran wuxuuna shareecada lagu diidayna diidi maayaan sama yaqaanaan heerkaa markay marayaan fayatamasal waxaa oday isaga dhiga lahum iyaga ashaydaan baa oday isaga dhiga fayaquul shaydaan baa wuxuu ku odhanayaa alaa tastajiibuun waryaan wax ma maqlaysaan rabbi isaga dhigay fayaquuluun kolkaasay odhanayaan famaada ta'muruuna wax waxna fara oo aanu maqallo weynay ee maxaadna faraysaa oday faya'muruuhum kolkaasuu wuxuu farayaa bicibaadati alawsaan mar labaadu alaab in la caabudo wahum iyaga oo fii daalika sifadaa qaabka daran ku sugan daarun waxaa dararaya fisquhum cuntadooda meel cunto la geeyo baa lala yahay see cunto u taal xasanun cayshuhum noloshooduna way wanaagsan tahay uma markaa kadib ayaa yunfakhu la afufaya fi suuri buunka qiyaamo falaa yasmacuhu buunkii ma maqlo axadun qofna ilaa hadduu maqlo asqa wuxuu raariciyaa liitan luqunta shanqar haddaad meel dheer ka maqashid si shanqarta aada u hubsatid baa luqunta inta la dadbo dhegta xigta xagga shanqarta baa kor loo qaado dhegta kale waa la laalaabiyo adna waa la diyaar garooba waad shanqartaa ogaatid waad qabatid asqaal liita waaka bunkan wax la yaqaan ma ah meel laga abuufayaa lama yaqaan gawdiisa markay yeerto baasaa luqunta laleeyahy dhegta la baafinayo falaa yasmacuhu bunkii ma maqlo axadun qof ilaa hadduu maqlo asqa wuxuu raariciya liitan luqunta wa rafaca liitan luqunta kor buu u qaadaa wa awalu man qofkan ugu horeeya yasmacu uunka qiyaamo maqli doonana waa rajulu nin yaluutu malaasaya xawda ibili reerbadii markay xoolaha soo arooraan darka lagu waraabinaayo waa la malaasa dhagax iyo qoryo intii la qaado ayaa dhooba adag la mariya haddaaoba jilicsan oo sida shamiitadoo kalea dhoobadaa jilicsan yaa naf lagu siiya si uusan biyaha u daadinin kolkaa mid dar malaasanaayo caruurtiina uu geeli u soo wado baa maqlay buunkii qiyaam awalu man qofkan ugu horeeya yasmacu munka qiyaamo maqla rajulu nin wey yaluudu malaasaya xawda ibilihi ninka geeliisa dalkuu ku waraabin lahaa qaala nabiga wuxuu yidhi fayascaq ninkii kolkuu maqlay oo u gartay inuu buunkii qiyaamo yahay dar malaasidiiyo geel waraabin ma jirte ninkii waa qaraxmay waa baktiyey wayascaqu nnaas dad idaylkii wixii wakhtigaa joogay waa wada baktiyeen uma ka gadaal yunazil eebba wuxuu dejin doonaa mataran roob buu dejin doonaa kaanahu roobka waxaad moodaa atallu xafiif baad moodaa roob yar oo xafiifa ayaa daaya fatambutu waxaa dhalanaysa minhu min ajli lmatar roobka dartii ajsaadu nnaas dadka jirkiisii baa mar labaad dhalanaya goortuu jirkii dhasho ee soo baxana uma ka gadaa baa yunfaq la fiihi muunkii qiyaamo ukhraa mar labaad fa-ida markaa labaad hum dadka qiyaamun waa taagtaagan yihiin yanduruun waxay dhowrayaan sida loo maamulayo iyo waxa lagu samaynayo huma intaa kadib baa yuqaal xageeba laga oran doonaa ayuhannaas dadow haluma dad kulligaa kaalay ilaa rabbikum rabbigiinu kaalaya markaasaa eebba odhanaya waqifuuhum dadka halkan tuba inahum dadka mas-uuluun waxbaa la weydiinaya shaaluu toddoba wey laakiin kuwan waa afar saddex qabriga xabaasha marka lagu dhigo oo dadku kaa farxasho baa waxaa lagu weydiin doonaa man rabbuk waman nabiyuk wamaa diinuk baa lagu weydiinaya maxaa kuu rabbi ah maxaa kuu diinah yaa kuu nabi ah intaa waxaa lagugu weydiinaya qabriga qabrigii laga teg qiyaamaa la tegay ee baa la hortaagan yahay wakhushuun minhu mas-uuluun marka maxaa la isweydiinaya afar su-aalood baa lagu weydiinaya qof walbaba gaarnimo loo weydiinayo su-aalaha dadka waxay kala galeen waa gaar allaa yaqaan waxaa lagu odhanaya oo la weydiinaya xadiidkii nabiga laa tasaalu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'al can arbac can jasadihi fii ma ablah wa can cumrihi fii ma afnaah wa can cilmihi maadaa camila fiih wa can maalihi min ayn agtasabahu wa fiima anfaqahu afar su-aalu jirkaagii eebba kugu abuuray maxaad ku baabiisay waa kiilkii waa jajabeen cidiyihii waa baxeen korkii waa hallaabay ilaah daacadiisa iyo khayrkiiyo wixii loo abuuray may ku baaba'een mase derbiyaad feenaysa taroox adag korkaagii maxaad ku baabiisay cimrigii lagu siiyey iyo maalmihii eebba kuu qadaray maxaad ku baabi'isay wixii loogu talagalay oo iimaan suuban iyo camal saalix iyo cibaado miyo mase si kale waa can cilmihi waxaad ogaad beenta zinada khamrada dilka dhaca beliliqada inay xaaraam tahay waa ogeyda maka leexan jirta mase waa ku tuman jirta wa can cilmihi maadaa camila fii wa can maalihi maalka laba su-aalood baa ku jirta min ayna iktasabahu haddii maalkaa tabcisay xagees ka yimid wa fii ma anfaqahu haddaadse bixinaysay wadadaad bixin jirtay wadda xalaala ma ku tacabtay wadda xalaala ma ku bixisay waqifuu minhu mas-uuluun huma yuqaal waxaa la odhan doonaa akhrijuu iska soo bixiya baxsa naar naarta qaybteedii fa yuqaal waxaa la odhan doonaa minkam intaan soo bixina fa yuqaal waxaa la odhan doonaa min kulli alfin kunkii la arkaba waxay naarta leedahay tisca miya wa tiscatan wa tisciin qofaa laga reebay sagaal boqol sagaal iyo sagaashan qof soo saara mid baa haraya fadaalika ka yowma maalin wey yajcalu lwildaan ilmaha dhashay ka yeela shiiban kuwa iroobay wadaalika ka yowma maalin wey yugshafu la faydayo can saaqin dhudhunkii subxaana wa fii qowlihi sala allahu calayhi wasalama uu rasuulka yidhi laa taquumu saa saacaddii qiyaama joogsato ilaa calaa shiraari innaas dad kuwa ugu shar badan ma ahana wax kale kuma joogsato wa fii qowlih nabiga hadalkiisa uu yidhi maa bayna nafkhatayn labada afuuftimood dhexdooda oo middaa lagu baaba-ay iyo ta lagu soo baxay arbacuun afartan baa udhaxaysa afarta kuma bila ma maalma ma sanadba alcilmu cinda allah suma ka gadaal fayunzilu llaahu eebba dejin doona min asamaa'i kor maan biyo fayanbutuun dadkii waa dhalanaya kamaa yanbutu lbaqalu caleemuhusay u dhashaan walaysa maaha min alinsaani dadka korkiisa shay-un shay dadka jirkiisa kamida ma jiro ilaa yubla waa la baabi'inaya ilaa cadman waaxidan laf keliyata baan baaba-ayn wahwa cajabu danab wey dureertada dhabarka laftay ku dhammaato ee dabada korkeeda haddii la xatoo waa soo baxda haddii kale waa qarsoonta midaasaan baaba-ayn waa waa cajbudanabu wa minhu cajbudanabka baa yurakabu alkhalqu unka laga uma yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedow wallaahu aclam